bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cala rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu waa tasjiilaat alxuseyn alislaamiya ama dubista cashabadaha diinta alxuseyniya halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii shan iyo labaatanaad ee kitaabka nuur lyaqiin waxaana soo jeedinayaa sheekh maxamed sheekh cumar dir bismi illahi araxman araxiim alxamdu lilahi rabi alcaalamiin sala allahuma cala nabiyina maxamedin waalihi wasaxbi wasalam wabacd walaa zilna fi siirati lcaira dariskii siro lahaa baynu wadnay oo duruustiisa iyo casharadiisa laga faa'iidayo waayo qur-aanka kariimkaa ah intaa badan haddaad akhrido sirada rasushu u badan yahay iyo taariikhda umalaha inta qisooyin soo noq noqonaysa waad arkaysa xikmaddeeday leedahay iyo casharada laga dheefayo waa muraayada maadigaa la idhahdaa lmaadi taariikhda wixii tegay muraayada dib uga soo eegeysaa waa taariikhda wey marka sida habusocodka adduunyada iyo dhaqanka ummadaha iyada sunnada ilaahay ay tahay baad la qabsanaysa dabeedna waxaa kugu yaraanaya fajaca iyo layaabkiiyo u qaadan waaga wixii caraaqilahee kadeeda ha yimaada waxaad ogaan kartaa arrimaha sida loo xalinayo ilaa waxay idhahdaa soomaalida wixii la arki jiray wixiisaa lagu maareeyaa wixii cusubna min subxaan allah la ydhaha <laughs> marka kol hadduu yahay waxani wax aan eh, ugubhayna curada taariikhdu waxay kuu sheegaysaa wax waliba curad yihiin adduunyada wixii soo socday adna wixii lagu maarayn jiray ee ilaahay iyo rusushiisa iyo saalixiinta ku maarayn jireen baa adigana laga laga rabaa inaad maaragtay ku xaliso waay diin ilaahay iyo dad la badbaadiyo cidda u dhaqdhaqaaqda inay ku dambaynayso iyo weerar ayaynu soo aragno khalqiga ilaahay oo abuurayda jiniyeys iyo malaa'igkii u fadli badnaa halkii uu dhul oo dhan ugu jeclaayo maka ah reerkooda uu ee uu ku tarmu isaguna ku dhashoo maka ah in laga caydhiyey soo aragna waxa markaa aynu arkaynay sida looga soo dhoweeyey halkaa kalen deegaankiisaba ahayn laakiin ilaahay u dooray ee laydhaa daarulhijra oo madiine ah casharada laga kasbanayo siiraday ka mid tahay caqiido wanaagsani hadday timaado dadku inuu yahay ta uu isku jeclaanayo ama xidhiidhka ugu adaga ummad ka dhexeeya inuu caqiidada caqiidadaya waayo colaadii ugu baadnayd ma adeeradii iyo xigtadii sidaa nebiga u qabay oo dil kasoo baxsaday halkana gaad dabna baa lagu soo dhaweeyey iyo dabaaldeg iyo caleemo qoyan waay waxaa markaa aad arkaysaa sida laysugu qabsanayaba suuqiis waa xaami halkan madiina uu tegay rasuulku sala allahu calayhi wasalam halkaana gaadh buu kasoo soo dhex baxay qoryasita oona digta una ka sarna halaga nastee labada arrimood is marka haddii aad ku dhololayso adigu salkayba akriyay siinkaga hore ayuu wadaa taariikhdu waxa ay kutusaysaa tolka nafsaha inuu yahay iimaanka ilaahay baana yidhi alkhilaaw yowmaydin bacduhum libacdi caduwun ila almuttaqiin maalinta qiyaamaha saaxiibadoo dhami colbay isu noqonayaan ilaa dadka taqwo ku saaxiiba mooyaane waxaa kaloo ilahay uhi falaa ansaaba baynahum yowmaidin walaa yatasaaluun wixii isu abtirsan jiray maalintaa isumana abtirsan karaan su-aalna isma weydiin karaana way kala yaacaya waxaa se la yaable sida looga dhaadhicinayo dadka aan dhegahaba lahayn annusuulu calaa abi ayuub asxaabiga abi ayuub la odhan jiray reer ansaareed ayuu ku degay nebigu calayhi salaatu wasalaam markii uu madiine galay waxuu sii socdaba waaye uma markuu nebigu ka guuray madiine duleedkeeda oo quba ah ee uu u dhaadhacay xagga suuqa ayuu socday uma saaluu way socdeen abuubakar iyo rasuulku wa kulamaa maruu mar kastay soo maraanba calaa daarin min duuri lansaar guri ka mida guryaha ansaareed ama xaafad ka mida xaafadaha ee madiine ka koobantay mar kastay soo maraan abuubakar iyo rasuulka oo u qaxay madiina oo degaya marka halkaa ay soo maraan yatadaracu ilayha ahluha ehelkeedu waxa ay jeclaysanayeen oo tadarucu ay isu dhuldhigayeen iyagoo aada u baryaya codsanaya bian yanzila cindahum inuu agtooda dego xaafadeen waxay leedaha rasuulka hana dhaafinine annaga marti ha noo noqdo annaga ha ku biiro xaafadayada wayaakhuduuna waxay qabanayeen bidimaami naaqa hashiisa hogaankeeda qolo waliba hasha hogaankeeda intay ku dhegto ayay leyniga walaan wadayna halkanaa la tuinaya hasha fa markaa nebigu wuxuu ku dhexdhexaadiyey dadkii isku qabsada hasha iyo hogaankeeda dacuuha fa inahaa ma'muura dacuuha warbalhaashuun iska daaye waxba ha hogaaminine fa inahaa ma'muuratun waa la amree way amran tahay amar bay qabtaa iyada laftigeedu hal caadiya ma aha waa hal nebiye malaa'ig baa u waxyoonaysa oo layr bay ku shaqaynaysaa qudhigeedu saljaaya guud hogaankunbaa halogu laabo meeshay fadhiisanaysa iyadaa taqaan iyo xaafaday la degayse sidaasaa dadkii lagu kala dhexdhexaadi walam tasal saaira may ka suulin inay socoto may daynin socodkii saaira way socotay xataa atad jeeroo ay timi bifinaai bani cadiy bna majaar qoladaa reer cadiy bna majaar la yidhaahdo finaagooda finaagooda waa qolqolka inta yare xaafadaha caruurta iyo ku ciyaaraan ee qolqolkaafinaa la ydhahdo qoladaa reer beni najaar bay halkoodii soo martay kambalkoodi iyo duleedkoodii xaafadaha sekadaha dhexdooda nasiib wanaag wahum akhwaanuhu waa abtiyaashii ama reer awowgii rasuulka reer awowgu madiine kulahaa wey alladiina kuwaasoo tasawaja minhum uu ka guursaday haashimun jadduhu jadkii awowgii nebiga oo haashim odhan jiray ayaa qolada ah islaantiisu ay ahayd markaa w reer awowgii baa la odhanaya rasuulku sala allahu calayhi wasalam muxamed ibni cabdilaahi ibni cabdilmualib ibni haashim marka awowgiisa labaad baa islaantiisu ahayd fa barakat markaasay fadhiisatay bimaxillatin min maxalaatihim xaafad ka mida ah xaafadahoodii meesha maxalku waa meesha la degan yahi deegaanka ah halkaasay iska fadhiisato weliba dad iskuma jire albaabkay usii dhowaateena wuxuu noqday amaamu daari abi ayuub alansaari asxaabiga la idhaahda abi ayuub alansaari ayaa albaabkiisii ku baarkin garaysay waxay socon jirtayda baarkinkeedii hashii layidhi hala daayo ee loogu laabay hogaanka halkaasay ku janirtay waay albaabkiisay fadhiisatay abi ayuub waa kunyo magaciisuna waa ka wasmuhu khaalid ibnu zayd khaalid ibnu zayd abu ayuub alansaari ninkaasoo imaanku qanshaha taagan yahay ayaa hashii ilaahay u dooray inay albaabkiisi hortiisa fadhiisato reer awowgiina ah rasuulku sala allahu calayhi wasalam waa gacaltooyo cajiiba wadalika halkaa ay hashaasi maalintaa fadhiisatay masjiduhu shariif masaajidka nebiga wanaagsane maanta dhisan wey masaajidka nabigu ku agaasan yahay ama xaggiisa hore ku aasan yahay ee wanaagsan ee masaajidada sharafta badan ka mid ah halkii ay maalintaa hashaasi fadhiisatay bartiibaa laga asaasay halkaasa ilaahay u garta faqaala calayhi asalaam markaa nebigu waxau hi haahuna almanzilu in shaa allah halkaynu degayna waa halkan haddaba halkii ilaahay noo dooray reer madiina la degayay waa halkan wey markaasa aayadan u akriya rabbi anzil lii munzala mubaarakan waanta khayru lmunziliin suurat lmuminiin bay ku suganta nebi nuux baa adaan filaya markii doonida uu ka degayey bismi illaahi majrihaa wa mursaahaa markii ay soo dhaqaaqday bisinkaa lagu bilaabay markii caalamkan adduunyada ay degayse ay kala miiraadeen ama kala degeen biyihii isku kacay ciriyan ayuu leeya rabbi anzil lii munzilan mubaaraka ilaahayow ideji meel fiicanoo la dego wa anta khayru lmunziliin cid dib u dejin samaysa adaa u fiicane nebi nuux baa ku ducaystay ilaahay meel wanaagsan ideji nebi maxamedna uu ka raaco uu ku ducaystay waaya sidaasaa dabeedna halkaa masjidkaasi ku noqday masjidkaasina wuxuu nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam salaada lagu tukadaa inay u dhiganto kun salaadood kun salaadood inay u dhiganto waxaa kalou tilmaamay maa bayna mimbarii wa qabrii rawdatu min riyaadi iljanna mimbarkaa marka aan dadka u khudbadaynayo aan fuulo iyo xabaashayda inta ka dhaxaysa beer beeraha jannada ka mid a ah, ayaa ku taalla buu nebigu uri calayhi salaatu wasalaam iminkana calaamad cagaaran baa waxaa loo sameeyey calaamad Ah oo rooga kale masaajku uu leeyahay ka duwan waxaa markaa halkaasi ay sii xadiidkaa kusii tilmaamay keyb ilaahay u sheegay oo ah in halkanba lagu aasi doono nabiga caleyhi salaatu wasalaam masjidka geestiisa bari waxa uu ku qabtay laba aqal oo aqalkii labadii xaase uu lahaa ayuu aqal uga sameeyey si masaajidka ugu dhawaado ila qofka muslimka ahi waxa uu ku dadaalayaa mar walba gurigiisu inuu noolo in masjidka uu ku dhawaado gurigaaga wey nicmooyinka waaweyn bay kamid tahay inaad yeelato guri masjidka ka agdhow halka dadka qaarkoodna lagaba yaabo sida ingiriiska inay karahiyeysanayaan aadaanka oo masjidka xaafadooda ay ka durkinayaan way dhacday qaar in masaajidka nalaga durkiyo muslim sheeganayana war bal hanagala fogeeyo bayha masaajidka saxmada iyo buuq iyo qaylo iyo wax nalaga durkiyo markaa rasuulku labadii xaase uu qabay oo sawda iyo caaisha labadaa xaas buu qabay marka geesta bari masaajidka ayuu uga sameeyey labo aqaloo yaryaro ku dhegan waaya faxtabala abu ayub marka taa ta kalead arkaysaa waxa weeye muhimadda masjidku uu ku leeyahay islaamka dhexdiisa islaamka dhexdiisa kaalin aada u cajiibu ku leeyahay masjidku meelima meesha ka masaajida badanta ay ka masaajida wanaagsan tahay maamulkooda iyo xalqadahooda iyo cilmigooda iyo cibaadadooduna ay ka fiican yihin bay ka diin wanaagsan yihin dadkaas oy ka cibaado wanaagsan yihin marka madaxtooyadiisii u horeysay iyo majaamacadiisii u horeysay nabiga caleyhi salaatu wasalaam iyo meeshii ugu horeysay lagu cibaadeysanay intuba masaajidkay noqdeen guryana ma dhisin halkaasa ugu horeysiiye faxtamala abu ayuub asxaabigii abu ayuub ee nasiibkiisu siiyey inuu nabigu la dhego waxa uu qaaday raxlahu nabiga alaabtii koorihiis koorihii uu ku fuushana hasha wa wadacahu fii manzili xaafadiisu dhigtay halkaa xaafadiisu ku xidhay wa jaa waxay imi ascad ibnu zuraara asxaabigaasoo isaguna kamid ahaa deegaanka ayaa yimi fa faahada bizilaami naaqatihi nebiga hashiiskii zilaamkeediibuu qaatay isna zilaamku waa ah hogaanta si marun wax loo baahdo adnaha lagula soo xidhiidha buu ihi o oh, isna waxa ku qayday inuu hogaankii hasha qaatay fa kaanat cindahu hashu agtiisa ayay joogtay oo dee hogaankiiba hashi qabto u kaxeeyey wa kharajat waxa soo baxday markii rasuulku halkaa uu degay walaa-idu bani najaar qabiilada reer bani najaar ee reer awowga u ahayd nebiga addoommahoodii iyo maatidii baa soo baxay yaqulna iyaga oo leh waheesayaana waxay leeyihin naxnu jiwaarun min bani najaar yaxabadaa muxammadu min jaar naxnu jiwaar hablo yaryar baanu nahay min bani najaar oo qabiilada reer bani najaar ka mid ah yaa xabadaa muxamed maxamed baa u wanaagsanaaday min jaar jaar yimaada oo nala soo jaara alla nebi maxamed baa u fiican bay leeyihi waa soo dhoweyn markaa jita sharafta almadiina marxaban yaa khayra daaci waa intii horun bay la naxnu jiwaaru min bani najaari habla baa noo reer bani najaara yaxabanaa muxamadu min jaari muxamed baa wanaagsanaadan jaar ahaan waay jacaylka nabiga loo qaba calayhi salaatu wasalaam ayaad halkaa ka arkaysaa jacaylkaasoo iimaanka kamida qofka muslimka ah iimaankiisa kamida waxaa kalood arkaysaa had iyo jeer qofka wanaagsani eh, waxa uu ku dadaalayaa cid wanaagsan inay la soo ologto ama uu ehel ahaan u helo ama ay ka agdhowaato dariska jahli uu iskaga sugan way ahaayeen mujtamaca soomaaliyed berigii hore laakiin haddana iyagoo baadiyaha degan markay arkaan nin culimo aho soconaya waxa ay dareemi jireen baahida culimo ay u qabaan markaasay odhan jireen war sheekhan hala qabto halaynoo jilib xidho hala jilib xidho odhan jire sidan dee asxaabtu baa u jilib xidhayaa nebiga caleyhi salaatu wasalaam marka waa tiinanta loo guurin jiray xoolaha loo goyn jiray sheekhii dhammaay isiri halkaas soo mar ama kasoo yaro siyaarayso halkii un baroosinka aasanaya wax fiican ba marka inta dad sharwadeena oo ubadka iyo ehelka iyo deegaankaba ka akrida ay kula jaari lahaayeen waxaa aada u wanaagsan aljaara qabla daar baa laydhaha jaarka inaad eegato daarta ka hor inaanad meesha un laakiin cidda aada la olodaysa aada eegto lianna alinsaana ibnu bay-atia laydha qofka bani aadamkahay deegaanka uu ku nool yahay uu ku qasban yahay inuu dhaqankiisa yeesho marka meel dhaqan wanaagsan aad doorataa waa muhiim waaya faqaala calayhi salaam markaa nabigu waxa ihi atuxbibnanii miyaa ijeceshihiin habla yahow yaryari faqulna nacam haada idhaah faqaala allahu yaclam ana qalbii yuxibukun markaa nebigu wuxuu ilaahay wuxuu ogyahay qalbigaygu anigana inuu idin jecel yahay oo iimaanka iyo walaaltinimada ay igu soo dhowayseen aniguna aadin ku jecelahay wakhtaara calayhi salaam markaa nebigu wuxuu doortay annuzuula inuu dego fi dowri asfal dabaqa hoose min daari abi ayuub abi ayuub gurigiisa ayaa ah laba dabaq buu ahaa macnaa qayb hoose iyo dabaq saaran oo dee sideennii oo kale waxaa la samayn jiray looxaan iyo waxbaa la saari jiro kaasaa yarna lagu waxaynaya in yarna laga sii duldhisanaya marka guriga abi ayuub qayb hoose iyo qayb saru ahaa markaa rasuulku wuxuu yihi waxa aan degayaa qaybta hoose liyakuuna si ay u noqoto halkaa u degaya aryaxa mid ugu raaxo badan lizaa'irihi dadka soo booqanaya dadka soo booqanayaa si ay halkaa dee dhibaato yaraan ugu yimaadaan le cid walba way leeyihiin xidhiidhigaana inaanay fuuli karin baa laga yaabaa marka qof waliba inuu u iman karo nabiga caleyhi salaatu wasalaam ayuu ku doortay qeybtaa hoose inuu dego uraaxayn umada u raaxaynay u walam yazal radia allaahu canhu walam yarda radia allaahu canhu dalik arrintaa laakiin asxaabigu raalli kama noqonin asxaabta dabaq qeybta hoose dhulka inuu dego nebigu ugamuu raalli noqonin muxuu ugu diidayaa waa likaraamatan lirasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nebiguu doonayaa inuu karaameeyo oo wuxuu u diidayaa an yusiibahu inuu ku dhaco min aturaab ciidda alladii ciiddaasoo yaxduuhu wadcu laqdaam cagta iyo jaandhowgu uu soo keenayo yaxduhu uu soo cusboonaysiinayo wadcu laqdaam cagahan ciidda iyo dhaska iyo dadka cagajiidaya iyo waxaas meeshan ay marayaane ciiddaas kusoo duulaysa nabiga ayuu u diidaya awilmaa ama biyaha ayuu diidaya aladii yuhraaq soo daadanaya ilaa meeshii meel dhismo casriya maahayn waa dhisma iska daldalo laho biyaha xagga sare ka daata ayaa hoos u daadan karaa markaa nabiga taasi uu diidaya tii uu ka taxadiraya baaba dhacdayoo faqad itafaqa waxa kulmay bui ankasarat inay ka jabtay min zawjatii islaantiisa abi ayuub jaratu maa shalxad biyo ah ayaa ka jabtay bileyli habeenkii iyadoo islaantiisa iyo dabaqa sare ay saaran yihin abi ayuub nebiguna dabaqa hoose ku jiro waay meeshiina oo meel fa qaama markaasu huwa isagiibaa kacay abi ayuub iyo wahiya iyadii biqatiifatihimaa tijaadii yarayday ku seexanayeen bay la kaceen allatii laysa lahumaa ayruha tijaayadaasoo wax kaleba aanay haysan iyada mooyaane rijaayad yar ay ku seexanayeen odaygii islaam xaafadda joogaa ayaa markii biyuhu ay daateen ayay la kaceen yamsaxaan ilmaa biyi baa lagu masaxay khawfan calaa rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam iyagoo nabiga u baqaya ku lexe isleh daroortaa gaari iyo biyaha gaari aa ka qaba buuhi biyaha nabiga ayay gaarino dabeedna bii yaraa daatay baa lagu masaxay habeenkii oo dhan aan loo dadaalay waaya walidaalika sidaa darteed lam yazal abu ayuub abu ayuub muu daynin yastactifuhu inuu nebiga mislaxdo oo uu ku celceliyo hadalka xataa kaana fil cudow ilaa uu xagga sare geeyey war xaggan oosaan shoogayaa dadkaayo imanaya yastactifu isticdaafku waxa weye wuu ka naxariis dalbay oo nebi allow halkan ka kaco halkan kasoo kaco riwaayanka qaarkood waxay ay tilmaamayaan ama kutuba qaarkood inuu ku yidhi dee waabaanu seexan kari laanay aniyo islaamta nebigiio hooseeya iyo labada yadiyo sareeya taasaa isu kaayo qabanla nebi inaan dakada ka fuulle dee eh. hurdadii waa naga suuli leedahay noo suugogeli leedahay maxaad yeeli dabeetana markaasuu xagga sare u baxay nebigu calayhi salaatu isagoo haddana markii hore dadku u naxariisanayey odagan iyo islaamtan kareednay isagoo unaxaya waay xataa kaana fi xagga saruu tegey suuryadii iyo nebiga sidii loo galay buu markaa halkan ku xusaya wa kaanat taatiihim jifaan xeedyaa u iman jire jasnatu ljifaan waa xeedho xeedyo jamicii iyo mufradkii wey ah. yacmaluuna lahu maa yashaau min maxaariiba watamaaiila wajifaanin kaljawaab waquduuri raasiyaat nebi sulaymaan markuu ilaahay ka waramayo shayaadiintii adeegayaasha u ahaa waxa ay u qaban jireen waxqabadkooda waxa uu ku daray wajifaanin kaljawaab xeeryo waaweyn bay farsamo yaqaano ka ahaayeen shayaadiintaas oo lamida darka geela ilan xeedho jiniyeys isugu imanayo ka yaraan mayso masaajidkan inay ku dhawaato cid waliba cafaariis baa in lasoo agmaraysee marka jifaan waa xeeryihii wey kulla laylatin habeen walba xeedyaa u iman jiray nabiga min suraati alansaar madaxda ansaareed ayaa sooriyada soo keeni jirta ka sacd ibnu cubaada wa ascad ibnu zuraara wa umu zayd ibnu saabit dadkaasoo dhan intaasiba waxay keeni jireen xeeryahaas famaa min leylatin habeen ma soo maraynin nebiga ilaa wa calaa baabihi albaabkiisa waxaa la isla soo taagaya athalaatu aw ilarbac saddex ama afar min jifaani sariid oo xeryo federation ah jifaan waa xeryihii sariidkuna waa raashinka isku jirjira ee aadka u macaan hudheeladeenna imamka dhish bay idhahdaano waxala waxaa hudheelku labaatanka casho ama labaatanka aytan nooca raashinka uu hayo ayuu silxi weynoo tashtiya midba xoogaa kaga soo ridaya dabeedna dadkii waxyaabaha kala duwan xiiseynaynin bayntiisi wuu ka helaya saliidkuna kaasu aha <clears throat> carabtuna berga bay u jeclaan wixii la hayay marka la isku jacburiyo ayaa jacburkaas ayaa sariid la odhan jiray waaya nusuul lmuhaajiriin markuu nebigu sidaa u caga dhigtay calayhi asalaatu wasalaam ayaa muhaajiriintiina walaalihii kale ilaahay daraaddii usoo qaxay ee dal iyo dad iyo duunyada ilaahay daraaddii uga yimi yabtaquuna fadla min allahi waridwaana wayansuruuna allaha warasuulah ulaaika hum saadiquun iyagoo ilaahay raali gelinaya rabbi iyo rasuul hiilinaya ayay iskaga yimaadeen dalkoodii iyo dunyadoodii iyo xoolahoodii iyo caruurtii bay kasoo qaxeen iyagiina dib udejin baa lagu samaynaya markay yimaadeen madiina walamaa taxawala maca rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam markay nabiga la wareegeen aglabu lmuhaajiriin muhaajiriinta intoodii badnay gudaha madiinay nabiga ula soo dhaadhaceen tanaafasa fiihim lansaar ansaartii baa ku tartamay iyagii nebigii waa la dejiyo meel baa lagu hursaday qaxoontigii ilaahay daraaddii ula socdayna iyagana waa lagu tanaafuso waa loo tartamay inuu nimbe mid qaato waaya faxakamuu alqurcata baynahum qorituur bay dhexdooda ku xukumeen alqurca waa qorituur waa mee qorituur famaa nazala ma degin muhaajiru nin soo qaxay oo asxaabtii ka midii kumuu degin ama lama degin calaa ansaarihim nin ansaartii reer madiinaa lamuu degin ilaa biqurca qorituur mooyaane markii murankii batay ayaa la bal ninba intuu kaxaynaya haddaba goosama ha loo qaydiyo sida ariga marka la dhexlayo loo qori tuuran ayaa la waraggaa laynoo qasirsan in ninba ninka uu la qoys noqonayo ayaalaan u qori tuuran adoo kubaha yaraadeen saasaa loogu qori tuura jacayl badan baa loo qabaa waa laba meeloodoo cirkiiyo dhulka isu jira halkii ay ka soo qaxeen iyo halka ay usoo qaxeen ay yimaadeen ilaahay baana u dooray sidaa darteed baa deegaankaasi waxa ku soo arooray madiina masruus fara badan oo ehelkeeda ammaanaysa iyo iyadaba wuxuu rasuulku tilmaamaya sala allahu calayhi wasalam in dajaal cawar midkanoo la yidhaahday akhrusabaadka imanaya meel walba uu geli doono laakiin madiina aanu geli karayn laga hor joogsan doono waxau kaluu nebigu ku tilmaamay fadli weyn inay leedahay almowtu fi lmadiina inuu qofku madiine ku dhinto markaasaa cumar bn khaaab waxa uu lahaa allaahuma inii asaluka shahaadata fi sabiilik wa mowtan fi lmadiina ilaahay waxaan ku weydiistay inaan shahiidna noqdo ayuu cumar bn khaaab leeyahy haddana madiine aan ku dhinto dadku way la yaabsanaayeen ducada ah, waayo waxaa loo yaqaanay shahiidku inuu yahay meel aada u fog oo gaalada laysku haysto ninka dagaal gaba ku dhintay dee madiine sidee loogu aas codsigaa isaga ah dadkii qaarkood way ka yara yaabsanaayeen laakiin markii lagu dilay nabi eh, cumar ibn khaaab madiine ee halkaana lagu aasay rasuulka agtiisa sala allahu calayhi wasalam waxaa rumowday ducadiisa waxaa kaluu nebigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam ehm, wuu u duceeyey madiina waayo madiina sida la yaqaano way ka dhaxan badan tahay maka dhaxan badan baa ka jirta sida had iyo jeer laga yaaba inay maarata xujaajtuba arkeen waktigan cidda madiine ku horeysa waa gabadanadeeda aad bay u badantay marka xumad bay lahayd iyo kanaaco kolkaasa asxaabtii halkaa tegay waxaa la kulmay qandho badan abubakar iyo bilaal iyo ilaa ragga qaarkood maka u calan calee abubakar bee loo imanayay isagoo bukoo xumadaysan kolkaasaa wuxuu tirinayaa faraya ka mid ahayd kullu mri'in musabaxun biahlihi waalmowtu adnaa min shiraaki naclihi kullu mri'in musabaxun biahlihi qof walba waxaa lagu bariidinayaa xaafadiisa isagoo xanuunsanaya oo inaga mida ah wlmowtu adnaa min shiraaki nacli iyadoo geeriduna indhasha kabta uga dhowdahay nabigu dabeedna wuxuu ihi ilaahay na jeclaysii madiine sidaad maka noo jeclaysiiso iyo si ka badan ilaahay madiinada iyadoo noo barakee galaankeeda iyo miiskeeda iyo wixeedana ilaah noo barakee markaasuu ilaahayna baryey in laga raro xumadda ragga soo qaxay la rafaadsan yahay xumadda lafteeda ee ilaahay uu baryen xaggaa looga buufiyey meel juxfo laydhaa oo meelo xaggaas baa loo raray dabeetana oo loo waarido sidiibaa markaa dadkii ay kula qabsadeen waay maxaa halkaa looga sii gudbay haddaba dadkii markii ay caga dhigteen ile qaxoontida had iyo jeer waxaa la karaahiyeystaa markuu ama dal doonayo ama dadkan inuu suurteeyo oo uu ciriiryadu meesha ka saara uu doonayo qaxoontiyada inta badan waxyaabaha laysku noco deegaankii qaxoontigu waxyaabaha isku sheegaan bay ka mid tahay laakiin qaxoontigu marka uu yahay mid aan dal iyo madaxtinimo iyo duunyo midna doonayn oo laga yaabo dadkan uu yimido inuu badbaadiyo diinku badbaadiyo oo garab iyo gaashaan uu noqdo oo taa lagu ogsooyo waa lasoo dhaweynaya farqiga qaxoontiyadan imika ee caalamka ama gaala kusoo qaxeen ama islaama kusoo qaxeen qaxoontiga aad baa looga qayliyaa imika ka iyo kani way kala duwan yihin taa iyo kani way kala duwan yihin oo qaxoonti wuxuu ahaa dalkiisiiba ka yimida duunyadiisii ka yimid daarihiisi iyo lacagtiisi reerihiisii ka yimid oo u socda ummadda halkan inay badbaadiyaan waanay badbaadiyana waa kuula hinjiyo diinta marka ukuwatulislaam walaaltinimadii islaamkae aan hore u soo marin caalamka ee tusaalaha ay u baahan inaynu ka dhiganno ee halkaa ka dhacday ayaa lagu sheegayaa bal waxa i waman yataamalu qofka ka fikira fii haadihi lmaxaba kalgacalka dhex mara asxaabtaa ah. allatii taasoo yastaxiilu ay mustaxiilba tahayba an takuuna bitaiiri bashar bani aadam saamayntii inay ku timaado taiiru bashar manaa taiirku waa saamaynta bani aadam wax uu saamayn ku leeyahay kalgacalka noocanihi mid mustaxiila ahaa bal bifadlin min allaahi waraxmati waa dheeraad ilaahay xaggiisa ka yimi buu ahaa kalgacalka noocani iyo naxariistani tusaalebaha inoo haaday yufham waxaana lagu fahmi karaa kayfa intasara siday u guulaysteen haulaai alqowm alaqwaam qolyahaas siday uga guulaysteen ayaa lagu fahmi karaa walaaltinimadani sida ay isula falgasho iyo heerka ay gaarsiisay inay fadli ilaahay iyo naxariis ilaahay ahayd ayaa lagu fahmi karaa oo aanay ahayn wax bani aadam uu keenay keligeed waxay uga guulaysteen calaa mucaanidiihim kuwii la canaatamayey ee la xafiiltamayey asxaabta oo min almushrikiina gaaladiya iyo wa ahli lkitaab yahuudiya intaba waxa ay ugu cabeenay waxood bateen ukhuwadaa isla jaan qaaday ee quruxda badnay ila way kasoo hoydeen reer maka iyo mushrikiintii oo dhan iyo jasiiradii carabta wixii gaal joogay way ka soo hoydeen ahlu kitaabkii iyo yahuudiya kristanka intaba hareerahay uga baxeen maca qilati alcidad waalcadad iyadoo eh, diyaargarowgooda iyo cadadkooduba uu yaryahy aad bay u kala tagsanaayeen waay oo dee dagaalada inoo soo socda iyo khazawaadka marka aynu marayno ayaa waxaad arki aad bay u kala tagsanaayeen waay oo dee dagaalada inoo soo socda iyo khazawaadka marka aynu marayno ayaa waxaad arki doontaa saddex kun oo qof oo la dagaal gelaya ama weeraraya boqol kun oo ciidana sida dagaalka yarmuuk laydhaa saddexdii asxaabiye hogaaminayaba ay ku shahiideen cabdillaahi ibnu rawaaxa iyo nabiga adeerkiio jacfara iyo zayd ibnu xarisa saddexdaa saxaabiye colka hogaaminaya oo taliyayaashii ahaaba saddexdiiba ay ku dhinteen manaa dee intee in leeg isu noqon kartaa saddex kunoo la dagaalamaya boqol kun arrin aada u cajiiba waay maca qilati alcidadi waalcadad iyadoo ay yarayd diyaargarowga waxaa la diyaarsaday iyo tiradooduba ay yarayd haddana waxa keliya lagu riixay ee awoodda ugu culusay ku caabiyeen ummadaha caalamka dulmiga xambaarsanaa waxa keliya ku caabiyeen wuxuu ahaa iimaan awoodda basharka ugu badani inay tahay iimaanka ayay taariikhdan xaqisa wa kaana alansaar ansaartii deegaanka madiine ahaa waxay ahaayeen yu'hiruuna ikhwaanahum walaalahood bay u doorbidayeen almuhaajiriina soo qaxay calaa anfusihim naftooday ka doorbidayeen naftooda intay ka qaadaan bay walaalahoodaa soo qaxaysiinayen markhaatigana ilaahay baa u furay qaala tacaala fii suurati alxashr ilaahay baa wuxuu suuratu alxashri ku yidhi aayadda sagaalaad waaladiina tabawau daara waliimaan ansaartii degay daaru hijra ee iimaankana aqbalay min qablihim muhaajiriinta ka hor tabawauu waxay degeen addaar hijra halkii loo qaxaybay sii degaayeen sii deganaayeen waaliimaan iimaankana way degeen min qablihim muhaajiriinta ka hor ila iimaanku marna qofka safmar buu ku yahay marna wuu biyo dhigayoo waa caga dhigto qanjuhu joogaa qofka marka laa basa culamada naxwadu waxay idhaahdaan ficil baa loo soo qadaraya waladiina tabawau daar daartii bay degeen waliimaana wa lafu liimaan iimaankiina way la qabsadeen ficil noocaasay soo qabsadeen lakin laa basa sida culimada mufasiriinta qaarkood marayaan in la yidhaahdo iimaankiina way degeen oo rusuukhun bay tusinaysaa inay ku raasikeen daarulhijra raggiisii deganaa iimaankana si fiican u aqbalay asxaabtan intaanay soo qixin ka hor wuxuu ilaahay ku ammaanay yuxibuuna man haajara ilayh cidda usoo soo qaxaysay jeceliy walaa yajiduuna fii suduurihim laabtoodana kama helayaan laabahooda xaajatan cidhiidi mimaa uutuu wixii la siiyey muhaajiriinta haddii wax la siiyo waxba ma xarantaynayaan kuwan kale oo cidhiidi kama qaadaya sida bani aadamku marka wax la dhaafiyo u ciishoodo walow kaana bihim wayuuhiruuna calaa anfusihim naftooday ka door bidaan oo kuwanay siiyaan walow kaana bihim khasaasa iyagu haba gaajaysmaadeen baa ilaahay tooday ka qaadaan walaalahooda muhaajiriintana way ku horeysiiyaan khasaasa gaajaba ha hayso baahi adagiba ha u hayso ilaahay baa wuxu uhi waman yuuqa shuxa nafsi qofka laga badbaadiyo bakhaylnimada naftiisa faulaaika hum almuflixuun kuwaasi waa kuwa liibaanay bani aadamka waxa kow ka siiyey mahal bakhaylnimo laydha laxa jecla xumo meel gaadhay waa kii rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam lahaa wallaahi mal faqra akhshaa calaykum walaakin akhshaa calaykum an tubsata lakum addunya kamaa busitat liman kaana qablakum fatanaafastum fiiha kamaa tanaafasuu fiiha fatuhlikakum kama ahlakatum aw kamaa qaala calayhi salaatu wasalaam wallahi in faqri idinka cabsanayn buui ummadiya ninkaasa idin laysoo baahi u dhimataan ummadiina islaamka mustaqbalka idinkama warwarsanin lakiin waxaan idinka in uu idinku dhaco adduunye jacayl iyo iimaan la-aanteedu dabeetana isku qabsataan annaga iyo aniga unay duraadanto dabeedna kala jiidataan oo diin iyo dalba saa ku weydaan dabeedna ay idin halaagto sidii ay u halaagtay reer banu israaiilkii bahasha ku tartamay qaar baa idinka horeeyo ku tartamay indhaha ka soo saartee sidii oo kale inta ugu tartamtaan inaad qarannimo iyo sharafba ku weydaan ah, yani inaalaal addunyaan idinka baqaya laakiin iyada la-aanteeda idinkama baqaya buu nebigu ui calayhi salaatu wasalaam aayaddana ilaahay wuxuu tilmaamay ana lilinsaani shuxan fii nafsi qofka bani aadamku inuu bakhaylnimada iskaga jirto ilaahay baa wuxuu ihi waxdirat اlanfusu shux naftii waxaa lagu soo tuway oo lagu soo ururiyey ashux bakhaylnimo adaygnimo xumo oo mararka qaarkood gaari karta qofku intuu wixiisa ku bakhaylo inuu waxa dad kale ku bakhaylo isagu ugu horeynba gacantiisi uba iska laabtayba mid halkaa bixinaya inuu idhaahdo war jooji halkanoo kale halkeedii maaha iska hayso maxaad uga jeedaa waxan oo kale oo dabeedna uu wada hakiyo wixii waxbixin lahaana marka qofka taasuun ilaahay ka furfuraa u liibaanay baa ihaahd halkeeda wey halkeeda meel walba bakaylnimadu maahe meelaha qaar bay tahay in laga bakayloo laga haysto waxba lagu bixin meeshii aan diin iyo dad iyo daltoona dan ahayn ku bixinteeda ama aan sharcigu banaynayn in laga bakaylo wey waa lagu bixin taa ifsaad baa laydha tabiir ba qur-aanku bixiya tabiir daadaadin xoolaha haddaba asxaabta sidaasa ilahay ugu markhaati furay halkaa deganaa wa haadaa kalibuu ku yihi aclىa darajaati اlquwa walaaltinimada jaranjarada u sarayso wey walaaltinimadaa jaranjarooyinle iimaanku uu keeno ummadda islaamka ka dhaxaysa wanaagsan jaranjaradeeda u saraysa waxa weye aliifaar liakhiika walaalkaa inaad u doorto oo taadana ka doorto dad gaarahunbaa gaara halkaas oo wixii aad u baahnayd inaad siiso de asxaabtu heerka ay gaadheen ninkii waxau hi laba xaas baan leeyahay hebelow haddii aad dee iska sukatood keligaa socoto dee balbidaan kuu furo haddii aad mid hore u weyda meelahan aad ka raadsato kugu kharash badan may aqbalinba raggii soo haajirayna xoolaan leeyahay yahwal haysana beerta aan wada qodana wixii ka soo baxaan wada yeelan siduu kuu sheegi doono sheekh sidoo kale cunno iyo wax walba saasay u bandhigeen wixii iyagu ay helayeen bay ku horeysay darajada labaad waxa weyaan tuxiba liakhiika maa tuxibuhu linafsi darajada labaad waxa weye walaalkaaga muslimkaa ah inaad la jeclaato wixii aad adigu la jecesho haddaad cilmi jeceshay haddaad cibaado jeceshay haddaad madaxtinimo jeceshay haddaad dhaqaale inaad hesho jecesha haddaad sumcad iyo magaca inaad hesho jecesha intaba inuu isaguna helo inaad jeclaato taana miyaynu haynaa bal iyadana hoos uga siida ka ugu sii hooseysaana waxa weeye salaamatu sadr inaad nabadgeliso dadka waxba ha siinin waxba ha la jeclaanin waxba ha u doorbidin inaad iska daysan taana miyaynu haynaa <laughs> meel loo dhaafo ma jirto walaysa waraa dalika mithqaalu darati min iimaan dadka inaad iska nabadgeyso haddaad waxba ku tari weyda arin iyo adown iyo aqoon iyo awood hadaad waxba ku tari weyda inay kaa nabad galaan af iyo adin inaad iska nabadgeyso qof aanad waxba ku lahayn mar hadday taasii dhaafto waxa weeye waa in micyaha la isku rifo oo cidyaha la isu soofaysto unba hadhay wax kale ma jiraan islaamna lama yidhahdo marka Ah, labadii daraje kale uu ku dhaafay waa laogyahay waxau ihi wakulu daalika kaa dhammaantii kaanuu waxay ahaayeen yarawnahu qaliilan inuu yar yahay bay u arkayeen weliba binisbati limaa wajaba calayh marka la eego waxa iyaga ugu waajibay liakhiihim walaalahood macnaha waxa kaalinta kala gudban walaalahoodan soo qaxay inay u sameeyaan haddana waxay u arkayeen naftooda iyagoo ka qaada inay ku yar tahayba faina rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalam nebi muxamed liyumakina baynahum si ugu hirgeliyo alikhaa walaaltinimadan si udubada ugu aasu u giijiyo akhaa wuxuu walaaleeyey bayna almuhaajiriina walansaar muhaajiriintii iyo ansaartii buu walaaleeyey fa kaana wuxuu ahaa kullu ansaariyin mid kastoo reer ansaareed oo madiine sii deganaa iyo wanaziiluhu kan la soo degay ee ku soo biiray ee soo qaxay akhaweyni fillaah laba diinta ku walaalaabay noqdeen labadaas naziilku waa kii la soo degay waa nusuulkii naziil waa mid lasoo degay degayoo isaguna marti ah wuxuu noqday isaguna laba walaalaah magacaasaa loo bixiyeyba wa min alcabas waxaan u arki karaa buu kuuri sheekhu inay iska macno daro tahay an nukalifa alqalam qalinkan aynu wax ku qorayno kitaabka inaynu ku dhibno an yuwadixa lilqaari qofka qofka akhriyaya inuu u caddeeyo anna haadihi اlukhuwa walaaltinimadani kaana inuu ahaa arqaa mid ka sarrayn badan bikaiirin in badan min alukuwati alcasabiya walaaltinimada qabiilka walaaltinimada qabiilka inay tani ka sarayso inaan taa qoraal badan kugu sameeyaa iska ciyaar baan u arki karaa buuli labada walaaltinimo inaan la simi karayn kii reernimo iyo tan iimaannimee nebigu uu sameeyey inaan labadaa la simi karayn inaan aada qoraal badan uga sii sameeyo waxba macno badan ma laha bal nakinu daalik arrintaa waxa aan kugu tala saaranaya lilixsaasi alislaami dareenkaaga islaamnimadu inuu taa ku siiyo min ixsaas alislaami dareenkaaga islaamnimo iyo iimaannimo inaad taa ku garato ayaan u xil saaraya ee inaan waxba qoraal badan kugu sii sameeyaan taa kuusii lafaguro oo anfaalo dheer ka bixiyo hab wuxuu kugu yar sheegaya macnaha shucuurka ayuu kor kugu soo qaadaya bal nakilu daalika arrintaa waxaan u wakiilanayaa inaad ku dareento lilixsaan fi lislaam dareenka islaamnimo fainahu dareenkaasi afsaxu mandiqan xagga hadalka wuu ka fasaxad badan yahy min alqalam qalinka wuu ka fasaxad badan yahy in shucuurkaagaa iyo garaadkaagaa kugu beeran aada ku fahamto tan ayaa kasii qiimo badan inaad qalin ku fahamto waana run wey qofka ku fahmi waayey taa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu beeray iyo walaaltinimada islaamka iyo iimaanku inay ka sarayso tan qabiilka oo qur-aanka ka fahmi waaye oo xadiid ka fahmi waaye oo taariikhdan ka fahmi waayey qalina ku fahmi maayo leanna wuu qufulan yihi ah, kaasi waa mid dagugan wey wacala alijmaal haddaan kuusoo soo duuduuba bu kuuri akhristahow fa tilka quluubun taasi waa qalbiyaal allafa allaahu baynaha ilaahay uu dhexdeeda isu geeyey xataa saarat shay-an waaxidan ilaa qalbi keliya ay noqoto fii ajsaamin mutafariqa oo jidhar kala duwan ku jira waa qalbi keliyahoo jidhar kala duwan ku jira ayay ahayd qulubtooda dee taana ilaahay baa ka markhaati kacay asxaabta qaarkoodoo beri dambe yar murmay ayaa ilaahay u cajalada dib ugu celiyo waxau hi wadkuruu nicmat allaahi calaykum ummadiihay nicmaduu ilaahayga siiye iimaanka ah xusuusta id kuntum acdaaan faalafa bayna quluubikum colgahoodku ayba ahaydaba qabiil isu laayo carbeed markaasa faalafa bayna quluubikum ilaahay qalbigiinu isku xiray mu odhan deegaankiina muu odhan xoolihiina muu odhan dowladnimadiina muu odhan jirhkiina laakiin qalbigu oo dadku halkay ka wada socdaan baa qalbiga ah hadday qalbiga ka haraaryoonayaan ama ay ka silan yihiin jidhna isu iman maayo jidhay sii kala jeesanayaan markay iska soo horbaxaan marka ilaahay wuxuuhi qalbigiinu isu geeyey waxaa kaluu rabbi yihi low anfaqta maa fi lardi jamiica ma alafta bayna quluubi walaakin allaha alafa bayna adduunyada waxaa xooleeyaala nebi maxamedo haddaad u qaybiso dadka ah. oo iyadoo burburanoo fara badan aad wada siiso qalbigooda isumaadgeyseena ilaahaybaa isu geeyey imaanbaa isu geeyey marka haddii waxa la midaynayo waa in qulubtiiyo jaamka lagu dadaala waa yar buraaqoodasho koga wuxuu ku yihi wacasa allahu ilaahay waa laga yaabaa an yuwafiqa inuu waafajiyo muslimii casrina muslimiinta casrigeenna nool ilaa haada alikhaa walaaltinimada ah inuu waafajiyo ilahay waxba kuma aha xataa yasuuduu jeeroo ay madax caalamka u noqdaan kamaa saada almuttakiduun asxaabtaa midoodaba sidii ay madax u noqdeen oo midnimada noocana walaaltinimadaasaa wax lagu noqdaaye si iyaguna wax u noqdaan le maanta waxa maahayn wa kaana hada likhaa walaaltinimadaasi waxay ahayd cala almuwaasaati waalxaq muwaasaatku waa xidhiidh dad isxidhiidhiya xaqna ku midaysan iyo diin bay ahaayeen waxaa kaloo walaaltinimadaasi ahayd dee xaqa marka laysku raace mabaadidaa lagu wada socdo in lagu walaaloolo ka sekow wa an yatawaarasuu bacda almowt geerida dabadeedana inay isdhexlaanba intay markay labadaa la walaaleeyey midi dhinto kii reer makiya kii reer madiina wayba isdhexlayeen duuna dawil arxaam dadkii gacansooyadahaa iyadoonay ku jirin kii gacansooyadahaa qaar makay joogaan qaar halkan joogaan dadkii wada dhashay dhaxalsooyo berigaa la iskuma dhexlay laakiin qaraabada inaanka la isku dhexlay oo labadaa isku qoyska ah ee ansaartiiyo muhaajiriinta hadduu midi dhinto ka kale dhaxalkiisu usoo qoysanaya kusoo fadhiisanaya wa kaana calayhi asalaam nebi maxamed wuxuu ahaa yaquulu likulli snayn laba walo walaalaa wuxuu ku odhan jiray taakhayaa fillaah akhaweyni akhaweyni waan ilaahay daraaddii walaalooba labalaba labalaba alla raaca ba ohanay waay wadaama haada almiiraas dhaxalkaasi wuu socday diin iyo waxan dhaafood dhaxaltooyada xoolaha la kala dhaxlaya ilaa an anzala allahu subxaanah ilaa uu ilaahay soo dejiyey qowlahu fii suurati axzaab suurat laxzaab aayadda lix jeera uu soo dejiyey wa ulu larxaami bacduhum wlaa bibacdin fii kitaab illaah min almuminiina wlmuhaajiriin wa ulu araam dadka qaraabada ah xigtada ah bacduhum barhkood awlaa bibacdin iyagaa barka kale u xiga fii kitaabilaahi qur-aanka siduu sheegay lux maxfuudkana ku qoran iyagaa isdhexlaya weye min almuminiina wlmuhaajiriin iimaankii iyo qaxoontinimadii la dhexli jiray tan dhexaltooyadu ha badashadaa ilahay wey ilan taasi waxay ahayd intii la isla intii lala qabsanayo intii ay baxaysay wixii dadka kala celin lahaa intii duruuftu jirtay dargii dambe dee maqaali baa kordhayoo wixii shaaruba libaax saarnaabaa laga soo qaadayo xoolihii gaaladu ahayeen waqooyi iyo dhan walba yurub iyo carabiba ayaa laga soo qaaday markaasuu dabeedna nebigu calayhi salaatu wasalaam dakhligaa faraha badan ee cadowga laga helay ee qaniinada loo yaqaano ayuu intuu asxaabtii asxaabtiibuu ihi reer ansaareed reer madiinow waxaanaynu soo hellay noo soo kordhay miyaan idin qaybiyaa mise qoladii idinla e, deganayd ee walaalaha lamaan idinku ahaa idinku lamaanaa ayaynu ku xoolaynaa makaalo iyo yabadh baynu uga dhignaa iyagoo waynu ku xoojinaa intaa mise waan idin qaybiyaa ma iyaga siiba idhaah iyaga ha la siiyo e, intaa gacan ku hayn ha ka dhigteen intaa goyn aan uga dhigno sidii baa loogu xooneeyey waa markaa ilaahay uri aayadda walaa yajiduuna fii suduurihim xaajatan mima uutuu aayaddaa horeynu soo marna waxa uu nebigu siiyey waxba kama qabaan way ku hambalyaynayaan hala siiya bay dheh waay hijratu aali lbeyt markii nabiga calayhi salaatu wasalaam uu dee soo hijroonayay wuu ka yimi caruurtiisii iyo xaaskiisii intaba uu ka yimi ila habeen midowbu soo baxaya aynu xagga hore kusoo marnay god buu ku dhuumanayay nabigu calayhi salaatu wasalaam dad maatiya ma kaxayn karay marka isagiiyo walaalihii kale qaxay intiiba way caga dhigteen deegaankiibaa la helay dabeedna waxay noqotay maatidii in dib loo doono marka rag dhalinyaro xoog ah firfircoon oo u heelan amarka nabiga calayhi salaatu wasalaam ayuu dib u diraya makuu ku celinaya si ay aalu beytkiisii iyo qaraabadii iyo caruurtii iyo dumarkii halkaa uga soo qixiyaan waay iyadoo taa laga faa'idaysanayo xasaba duruuf duruufta la eegayo ah, haddii dhibkani uu yimaado iyo daruuradani gabadha inuu raaci karo cidaa maxram u ahayn meelaha looga daliishaday ka midta ah cilmi siira fiqi ahaan oo gabadhii haddii dee daruura jirto oo cid ehelkeedii oo kaxaysaanay duruuftu saamaxayn cid aamina la raacinaya intanuu nabigu u diray soo kaxeeyey xaasaskiisii iyo hadlihiis demidbe maxramkoodii maahayne gayaan bay u ahaayeen haddana intuu u dirabay kambalka maka u joogsadeen dabeedna markaasay soo baxeen maatidiino halkaasay kasoo ambabixiyeen oy soo kaxeeyeen soo taxaabeen walama istaqara calayhi salaam bilmadiina markuu nebigu madiina ku sugmay arsala zayd bna waaba raafic labada asxaabi buu diray zayd ibnu xaaris oo garanaysa waa inankiisa macnaha dee la joogayay ma kuu diray liyatiyaa si ay u keenaan biman takhallafa min ahli ehelkii nabiga kaga hadhay halkaa waa rasuul waliba ehelkii siduu saa uga cararay qur-aanka haddii aad dib u akhrido waxa ilahay uu tilmaamay nebi muuse oo ehelkiisii ka dhaqaajiyey iyo dhulkiisi ilaahay daraadii fircoon ka ergi iyo hooyadiiba ka cararay waxaa kaloo aada ah, qur-aanka ku haysa suuraddan ka waramaysa nebi yuusuf isagana iyo nebi ibraahim iyo nebi ciis ambiyada saasaa dhaqankooda laakii hore kugu soo xuso wa arsala macahumaa labadan wuxuu raaciyey cabdallaahi ibni urayqib labadan saxaabiya zayd iyo abaaraafic markii ay maka kusii socdeen wuxuu raaciyey ninka laydhaa magacan abaaraafic ibni urayqib xagga hore inu kusoo marnay oona laga yaaba dee inaad maaragtay magacyaasha way haboonta inaad xusuusato iyo dee xikmadda loo akriya taarikhda wayna ka anfacdo wixii aad nusuusta maaragtay kaga dhex jirta iyo sharciga abaaraaf waxaan leeyahay cabdillahi ibnu urayqid kumuha meel horeynu kusoo marnay bilowga kitaabka ha ha wuxuhaa jazaaka allah khayr wuxuhaa markii nebigu uu kasoo ambabaxayey maka wuxua ninkii shiriidka la odhan jiray waa dalyaqaan ninkii dal aqoonka ahaabua ma gaal bu aha mise islaam nin gaala bu aha islaam ma ahayn laakiin shaksiyadiis iyo ammaanadiisuu ninkaa ku aaminay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu arkay qof la isku halayn kara inuu yahay oo sir lagu aamini karo waa kii nebigu u dhiibtay isaga iyo abubakar gaadiidkii ay fulayeen bay u dhiibeen mudsaddex habeen iyo saddex maalmood kadib halkaa haynoo ahaatay bay dhah gaaladiina uma soo sheegin cid kalena uma soo sheegin halkiibuu kula ballamay gaadiidkiibuu u geeyey uu su-aanba bixiyey maka iyo madiina ilaa afar boqol iyo siyaado kilomitr bay isu jiraan intaasuu soo waday oo uu aanba bixiyey isagoo gaaluu la joogaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam maku ku noqonaya markaa nabigu wuxuu war labadan asxaabi ayaa aalubeytkii soo kaxaynaye sii kaxi haddana sidii buu kusii kaxeeyey oo dabeedna iyaguna ay intay maka kambalkeeda tageen buu soo xidhiidhiyey fiiladiibu soo xidhiidhiyey siyay kusoo baxeen waayo marka in la kaashan karo qofkii gaalka ahaa masaalixda muslimiinta loo kaashan karo iyo dantooda haddii lagu kalsoon yahay ammaanadiisa ayay tusinaysa yadulluhuma cala ariiq wadada ayuu tusinayaa dalaqoonimaduna haddii safar layahay ama duullimaad layahay ama cadow laysayo waa laga maarmaa waxa sahanka la idhaahdo waa xikmadaha ciidamadu ay u samaystaan wey colka guulaysigiisa iyo inuu jabo waxaa labadaa kala saari kara macluumaadkiisu kolba caynka uu yahay macluumaadka ayaa lagu bixiyaa dhaqaalaha ugu badan dowladaha macluumaad saxani haddii uu jiro horumar baa iman karaa wixii camaliyaada la samaynayo faqadimaa markaasay soo galeen oo labadaa saxaabi ay maka kasoo soo kaxeen fii faatima waa inantii nebiga wa umma kalsuum iyo ummu kalsuum oo yeelay inankii nebiga bintayhi calayhi salaam oo labadii hablooda rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee midna cutbaan uu qabay midna cali wa sawda iyo xaaskii nebigoo sawdaa zawjahu nebiga sawjadiisa ahayd wa umma ayman waa ummu ayman iyaduna odgalan zawja zayd zayd ibnu xaaris waa ninkan doonay ee soo kaxaynaya xaaskiisii weye isaga laftiisu xaaskiisii u ka yimi iyo wadnahaa usama inankeedii usaama markaa oo yar oo yarna way wadataa usaamana dee markii dambe waa ninkaad garanayse nebiguu dhintay calayhi salaatu wasalaam sideed iyo toban jira buu rasuulku dhintay laakiin dee dhisan oo qaar waaweyn ka sii weyn oo colkii yurub ku duulaya oo aanbabaxayey ayaa markaa nebigu hogaamiye uga dhigay isaga oo sideed iyo toban jira halka sheekeen markaasi asxaabtii markii nebigu dhintay colkiina waanba baxayo xoogaa kilomitira madiina usii jiro aanu weli goonsanin ayay yidhaahdeen colka nin yar baa hogaaminaya nimanka lagu duulayaana waa nimankii reer yurub ee dowladoodu guunka ahayd ee dagaalcunka ahaa arday haboontay abubakarow inaynu ka bedelo wallaahi ninka nebigu u xulay inaanan bedelayn bui ninka iyo nebiga isagaa inooga aqoon badbaa bui ninka marka lagama yaabo bui in la bedelo sidii baanay kusoo guulayste marka maalmaha raggii wuxuu ahaa hooyadiibu isagu la socdo gacanta haysa amaa zaynab oo inantii nebiga ahayd oo iyana maka ku dambayso lagu qabay fa famanacahaa zawjuha abulcaas ibnu rabiic ninka abulcaas ibnu rabiic la odhan jiray ayaa diiday oo yidhi aniga xaaskayga la kaxayn maayo wakhtigaana muu islaamin ninkaas nin gaalaa qabay aburabiic baa la odhan jiray abulcaas baa la odhan jiray ibnu rabiic markaa wuxuu ihi dee waar anigay xaaskii tahaye anna weli maan islaamin oo maan soo anba bixini xaaskaygu way ila joogaysa anaa wadaya iskaga taga kolkii dambe nabiga calayhi salaatu wasalaam isagana waxa lagu qabtay dagaalkii beder ayaa lagu qabtay ah, waatii inantu furatay ee madax furashadii ka bixisay kadibna wuxuu i nabigu daha lagu sii daaye inantii maad soo diri waan soo diraya bu balantiina sidii kaga dhabeyu soo dira wakharaja maca aljamiic dhammaantood waxa la soo baxoo soo raacay cabdullaahi bnu abibakr abubakr siiqinankiisii isla weyey biummi rawmaan ummu rawmaan ayuu soo raacay zawju abiihi macnaha abubakr dee xaaskiisii weye ummu rawmaan may dhalin cabdilaahi xaasas dhowraba la abubakare marka ummu rawmaan aaya u tahy saa darteed buu yihi zawju abiihi wa caaisha caaisha iyaduna dee halkaa ku dambaysa waxaa sii nabiga ahay uktuhu walaashiahay cabdilahi walaashi ina abubakr waa reer abubakar iyo reer zayd iyo reer nebi maxamed wa asma asma binta abubakar weeye iyaduna oo zawju zubayr bn cawaam waa ina abubakr sidiiq iyaduna meesha waxaa maraya saddex ilma abubakara iyo hooyadood baa maraya waa cabdilaahi iyo caaisha iyo asma intuba ilma abubakar iyo xaasiya umromaana wa kaanat waxay ahayd islaamtan laydhaa asma ee zubayr bin cawaam uu qabo zubayr bin cawaamna dee tobankii jannada lagu bushaareeye xaamilan bibniha cabdilaahi cabdilaahi bnu zubayr ayay markaa uurkiisa ahayd kolkan ay qaxoontiga tahay wa huwa awalu mawluudin waa ninkii ugu horeeya muslimiinta ugu dhashay lilmuhaajiriina bilmadiina qaxoontigii madiina tegey asxaabta ahaa saxaabigii ugu horeeyey halkaa ugu dhashay buu ahaa halkaa ugu dhashay oo aadna waa loogu farxay isaga iyo dhowr cadaadabada la idhaha cabdillaahi bni cumar cabdillaahi bni cabaas cabdillaahi bni zubayr cabdillahi bni camr bn caas raggaasaa la odhan jiray cabdilaahiyada oo cilmigana caan ku ahaa caruurna ahaa marka aada baa lagu farxay dhalashadana inankani halkan ku dhashay leanna dacaayad bay faafiyeen idaacadaha gaaladu laleeyahay maxamed iyo asxaabti kuwii makaa soo faafiyo soo afuufay warbaahintoodii bay ka soo afuufeen kuwa madiine munaafiqiinta iyo yahuudna way sii afuufeen ay leeyihiin wax alla wuxu dhalanayaa ma jiro way wada sirxayn waa la wada falay maxamed iyo asxaabtiisa oo habar dambe oo dhalaysaa ma jirto kolkaasaa dabeetana asma askaxday aad baa loogu farxay markaa marka xikmadda uu sheekhu hoosta uga calaamadinaya awalu mawluudi lilmuhaajiriina bilmadiina qaxoontigii madiina tegay ninkii ugu horeeye ee u dhashay buu ahaa cabdilaahi cabdilaahina waxa uu ahaa nin cajiib ahoo markii dambe raggii loo aayay buu kamid ahaa maaragtay rasuulka sala allahu alay slam cilmiga aada uga dhexlay xuma almadiina madiine iyo xumadii markaa dadka qabatay walam yakun mu ahayn hawaau lmadiinati fi lbadi muwaafiqa lilmuhaajiriin bilowgii ma noqonin mid waafaqa muhaajiriinta jawiga madiina min ahli maka reer maka mu waafaqin fa asaaba kaiira minhum alxuma in badanoo muhaajiriinta kamida ah xumad baa ku dhacday wa kaana rasuulu llahi sal allahu alayhi wasalam nebiguna wuxuu ahaa yadcuuhum isagaaba u ducayn jiray asxaabta yacuuduhum cafwan yacuuduhum uu soo booqan jiray marka xanuunsadaha falamaa shakow ilayhi amra kolkay u cawdeen qaala nebigu wuxuu ihi allaahuma xabib ilayna almadiina ilaahu madiinana jeclaysi kamaa xababta ilayna maka sidaad maka noo jeclaysiis wa ashadda iyo si daranba wa lanaa ilaahay noo barakee fii muddihaa magaaladan dheglaydayda wa fii saacihaa iyo galaankeeda oo wax laba galaan qaado lagu miisan jiray wanqul wadaaha ilaahay oo cudurka madiinana waxaad geysaa ila aljuxfa meesha juxfa laydhaa iminka qoladaas kasoo xidhaan galbeedka ka imanaya fastajaaba allahu jala wacalaa ilaahay waxa uu aqbalay weynaayo wanaagsanaaye dacwatahu ducadii nebiga waa aqbalay wacaasha almuhaajiruun muhaajiriintiina waxa ay ku noolaayeen fi lmadiinati bisalaam idkuluhaa bisalaamin in sha allahu aaminiin wallahu subxana wa tacala